بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan ku dubaynaa insha allahu tacaala geeraar looga hadlaya facebooka marka isagoo ma og tahay waxyaabaha dhibaatooyinka iyo fasaadkiisa lagu bayaaminayo macnaha xoogaa lagu bilaaminayo aan dhegeysano waana geeraar macnaha bismi illaah adigoo nin fariido adigoo nin fariido faahimoo la jeclaao oo xaqa fiira u yeeshay falfalaadka caruurtu adeer kuma u fiicne facebooka isgadaa adeer kuma u fiicne facebooka iska daa fitna weeye fidayso ibliis baa far yeesho wakhtigu fakiya oo fahmaduu dhimaya oo fallaageeba dhashii madiga fahmi waay fallaageeba dhashii ee madiga fahmi waayay intii fiiro yaraydo aan shareeca fahmayna markay fayska bartaan markay fayska bartaan fisqibay arkayaanoo fawdabay u gudbaanoo fashil bay ka dhaxlaan fadhiyaasha fusaaqdoo qur-aankii naga fiijay markii aan ka fogaanay ma fadhiisan ibliise fayska buu farsameeyo fadhigii isu keen nimankii fahma diin iyo farqur'aan iyo loox iyo furqaankii rabbigood iyo cilmigii ka fogaadu faraqa kuugu xidhaayo farendhi kaaga dhigaa gabdhihii fasahaadoo faasiqaad ka ahaa oo soo faruurya guduudan fiirsabuu ku dhahaa oo fariiqaaga gashaaye geed ku faajirsanaa fakar waynin lahaa oo aan fasaad garanayno hadduu fiiri yidhaahdo faduul buu u baxaa oo fadeexuu ku sigaaye ma baklaysku dhigaa faduul buu u baxaa oo fadeexuu ku sigaaye ma fahlaysku dhigaa dembikii fududeey iyo waa fasaad kula joogo dunina ku fidin maaye adigu ku furta oo furuuskaa sugayaaye faa'iidooyin yaraa adigu ku furtaayoo fuluuskaa sugayaayey faa'iidooyin yaraa fariintaada ku tuuriyo nin fogaaday ku raadi faa'iido taaka shishaysa fayska waa laga waaye maxaa loogu falaayo faradka loogu ilaaway fataankii kula noolo qalbigaaga fariisto naftu ay ku fidnowdo shirkibaa ka falmaaye firfircoonida diintiyo feejignaantu yaraa shirkibaa ka falmaye firfircoonida diintiyo feejignaantu yaraa fasiraada qur-aankiiyo axaadiis fahamkood iyo funuuntii cilmigiiyo fiqi aadan ka maarmin bal faqiirka ahaataye muxuufay isku taraa fiqi aadan ka maarmin bal faqiirka ahaataye muxuufay isku taraa dadkeennii la fogeeyo fusaaq baa horkacayso leejahay fadileen oo kitaabkii laga fiigye leejahay fadileen oo kitaabkii laga fiigye farxad kuma ahaane madigan wax fahmayn farxad kuma ahaane madigan wax fahmayn fataaxuhu rabbigayow fataaxuhu rabbigayow adduunka fitna weeye kitaabkaaga fariidka intaan fiirin karaayo nafta waan farayaaye marna hayga fogayn fataaxuhu rabbigayow adduunka fitna weeye kitaabkaaga fariidka intaan fiirin karaayo nafta waan farayaaye marna hayga fogayn aamiin wabilahi towfiiq